bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatu waa tasjiilaat alxuseyni alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii siddeed iyo afartanaad ee tafsiirka sheekh cuhmaan cali xuseyn wlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila calaalin sala allahu calaa muxammadin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين الله سبحانه وتعالى قصصك أنبا وررك إلهي وحيودي نبي الله محمد قيبة كمدة waxaa ka mid a qaybaha waxay maaragtay qisaskaasi qisadan ku saabsan nabiyullaahi yuusuf calayhi salaatu wasalaam waana qiso la yaab leh wax isu badani ay ku sugan tahay allah wuxuu idhi subxaanahu watacaala laqad kaana waxaa ku sugnaaday fii yuusufa ay fii qisati yuusufa yuusuf qisadiisii iyo wa ikhwaatihii walaalada aayaad aayado ayaa ku sugan aayaad ku sugan lisaa'iliina doona ee waraysanaya aayaadkaasi ibra yuusuf cibro ayaa ugu waa khabar la yaab oo mudan in laga had maaragtay laga waramo laqad kaana waxaa ku sugnaaday yuusuf yuusuf walaaladood qisadooda ayay ku sugnaatay aayaad aayado ayaa ku sugnaaday lisaa'iliina kuwa dalbada ayay aayaadkaasi ugu sugnaadeen ee qisadaa doonaya inay wax ka ogaadaan ee udkur xus nebiow id waagii qaaluu ay yidhaahdeen yuusuf walaaladii amba id xilligii bay aayada ku sugan yihiin qaaluu ay yidhaahdeen yuusuf walaaladii la yuusufu yuusuf laamulibtidaa baa la yidhaahdaa la yuusufu yuusuf iyo wa akuuhu walaadkii waa mid ay xagga hooyo kala walaala ahaa baa la yidhaahdaa shaqiiq kuwa kale yacquub baa dhalay oo walaaladii unbay ahaayeene waa yuusuf iyo kan kale isxigsiiyeen iyo wa akhuuhu walaalkii shaqiiq axabbu looga kalgacayl badan yahay ilaa abiinaa aabbaheen xaggiisa minnaa innaga laynaga jecel yahay oo aabbaheen kuwaas ayuu inaga jeclaaday idwaagii balxus qaaluu ay yidhaahdeen layuusufu yuusuf iyo wa akhuuhu walaalkii binyaamiin baa la odhan jira bay yidhaahdaane ayaa axabbu loogu kalgacayl badan yahay loogu jeclaansha badan yahay ilaa aabinaa aabbaheen xaggiisa minaa inaga laynaga jecel yahay al baa la jecel yahay yuusuf iyo walaalkii naxanu inagu cusba koox aynu lafii dalaal lunsanaan buu ku sugan yahay lunsanaan ayuu ku sugan yahay baadinimada amba lunsanaantaasoo mubiin cad oo waadixa markaa wax daliilo cad looma hayo walaaladii inay ambiye ay ahaayeen daahirka siyaaqka wuxuu ku tusayaa ambiyo amba daliilo inaanay ahay waxaa dhici karaysa culimada qaarkood waxay yidhaahdaan waktigii dambe ayaa loo waxyooday ah, markaa taa lafteeda wax daliil ah oo loo hayaa ma jiro ixtimaal baa ku jira hal daliil baa la keenaayo allah wuxuu idhi subxaanahu watacaala waxay yidhaahdeen ina abaanaa aabbaheen la fii dalaal baadinimo ayuu ku sugan yahay markaa baadinimadan uu ku sugan yahay macnaa uu qaldan yahay culimada qaar basinimo kama jeedaa takawul basinimadii ku ahayd ubin cad uqtuluu dila bay yidhaahdeen uqtuluu dila ku tuura hu yuusuf ardaa dhul aan la aqoonin waa la najireeyey marka aw idraxuu amba ku tuura hu yuusuf ardaa la aan la aqoonin dhul aan la garanaynin haddaad dishaan ambaba aad fogaysaan yakhlu lakum wuu idiin gaar noqon yakhlu wuu idiin gaar noqon wajhu abiikum aabbihiin wejigiisu macnaa idinkuunbaa aabbihiin ku soo hadhi watakuunuu waydu noqon min bacdihi yuusuf dabadi markaad dishaan amba tuurtaan qowma duul baydu noqon saalixiina wanaagsan macnaha markaasaad toobad keeni doontaane <laughs> wuxuu yidhi qaa'ilun mid hadlay qaala wuxuu yidhi qaa'il mid hadlay oo minhum ayaga ka mid ahaa wuxuu yidhi laa taqtulu yuusuf waxaad ku tuurtaan fii hayaabati اljubbi ceel guntii hayaaba waxaa la yidhaahdaa waa ceelka meelihiisa wax qariya wa alquu ku tuurahu yuusuf fii ghayaabati aljubbi ceelka guntiisa ku rida aljubbu waa albi'ru markaanu xakamaysnayn ayaa la yidhaahdaaye ceel guntii ku rida yaltaqid ha qaataane waa jawaabtii amarka yaltaqid wayqa ha qaataane hu isaga bacdu sayaara socotada qaarkeed bacdu sayaara socotada qaarkeed ha qaataane ceel gunta u dhiga in kuntum haddaad tihiin faaciliina kuwii sidaa yeelayde sameeya oo ceel ku rida markaa intan loo tashanaya yuusuf meesha maba joogo qaaluu waxay yidhaahdeen yaa abaanaa aabbahayow macnaa waxay doonayaan si ay uga qaadi lahaayeen yuusuf yaa abaanaa aabbahayow bay yidhaahdeen maa maxaybaa laka adiga kuu sugnaaday oo laa ta'mannaa aanad noogu aaminaynin calaa yuusufa yuusuf aanad noogu aaminaynin yuusuf maxaanad noogu aaminaynin wa innaa walxaal maxaanad noogu aaminaynin innaa annagu lahu ay liyuusufa yuusuf lanaasixuun kuwii u nasteexaynaya aanu nahay tawdi'a gogoldhig bay u samaynayaan dacwadooda ay ku doonayaan inay yuusufka haystaan ujeeddadooduna waxay ahayd xasad quluubtooda ku dhacay waxaanay ku xaasidayeenuun oo uu dhibaatadan ku mudan doonaa jeclaanta aabbihii uu jeclaa yacquub arsil dir bay yidhaahdeen arsil dir hu yuusuf dir macana macnaa annagana raaci hadaa berri na raaci bay yidhaahdeen arsil dirho yuusuf macanaa annagana raaci hadaa berri yartac ha qadhaabta eh waa carruurtu markay soo midhaysatay dibadda u baxda weeye qaraab ha soo gurto weeye yartac ha soo qadhaabto amba ha soo midhaysta eh na raaci bay yidhaahdeen wayalcab ha cayaare eh waa ciyaar aan baadil ahayn yascaa nashaad iyo orod iyo dhugtamid ha barta eh markaa musaabaqadu de way iska bannaan tahay beratanka iyo orodka la galo oo wax iska macruufa weeye oo cahdigii rasuulkana dhacday saxaabada qaarkoodna ay sameeyeen wayalcab ha cayaare eh oo cayaaraan madmuum ahayn wa innaa annagu lahu ay liyuusufa yuusuf la xaafiduun kuwii ilaalin baanu nahay na raaci bay yidhaahdeen qaala markaa wuxuu yidhi yacquub qaala tacaala mukhbiran can nabiyihi yacquub qaala waxa uu yidhi yacquub innii aniga layaxsununii waxaa i murugo gelinaya amba itiiraanyo gelinaya an tadhabuu inaad la tagtaan bihi ay biyuusufa yuusuf inaad kaxaysaan ay dihaabukum bihi saasay ka dhigan an tadhabuu inaad la tagtaan ba ay tiiraanyo gelinaysaa bihi isaga wa akhaafu waxaan uga baqayaa an yaakula inuu cuno hu yuusuf addi'bu di'bigu inuu cuno bahalkaa di'biga laydhaha ambayeygaasi inuu cuno ayaan uga baqayaa walxaal inuu cuno antum idinku ghaafiluun kuwii moogan aad tihiin canhu ay can yuusufa yuusufa idinkoo iska iloobay oo ka mashquulsanba halkaasi inuu cuno inuu meesha ku badan yahay ayaad garanaysaa kelmaddii afkiisa ka soo baxday baabay qaadanayaa qaaluu waxay yidhaahdeen lain akalah wallaahi lain akala hadduu cuno ho yuusuf adibu di'bigu hadduu cuno bahalkani haddii uu cuno walxaal naxnu annagu cusba aanu nahay koox aanu nahay haddii uu cuno innaa annagu idan ay in akalahu di'bu yaygu haddii uu cuno lakhaasiruun kuwii khasaaray baanu nahay innaa annagu idan ay in akalahu lakhaasiruun kuwa khasaaroobay ayaanu nahay oo guuldaraystay markaa yacquub raaci waa la tegeen falamaa markii dahabuu ay la tageen bihi ay biyuusufa markay kaxeeyeen falamaa dahabuu markay la tageen bihi ay biyuusufa oo wa ajmacuu ay go-aansadeen ayaad odhanaysaa wa ajmacuu ay go-aansadeen maxay أن yajcaluu inay yeelaan hu yuusuf fii hayaabati aljubbi ceelka guntiisa inay yeelaan markay go-aansadeen e facaluu maa facaluu jawaabta lamaa baynu qadaraynaa facaluu maa facaluu waxay faleen waxay sameeyeen waxay faleen bay faleen falamaa dahabuu markay la tageen bihi biyuusufa oo wa ajmacuu ay go-aansadeen way ku ijmaaceen soomaad maqal ay ku ijmaaceen an yajcaluu inay ka yeela inay yeelaan hu yuusuf fii hayaabati اljubbi ceelka intiisa wax qarisa fii hayaabati اljubbi ceelka intiisa wax qarisa amba ceelka guntiisa facaluu maa facaluu wa awxaynaa waxaanu u waxyoonnay ilayhi ay ilaa yuusufa waa markiiba yuusuf waxaanu u waxyoonnay latunabbi'anna waad uga warrami oo waad uga warrami hum ayaga biamrihim arrintoodan ayaad uga warrami latunabbi'anna waad uga warrami oo waad uga warrami hum ayaga biamrihim arrintoodan ay sameeyeen baad uga warrami haada arrinkooda kan ah walxaal baad uga warrami doontaa hum annahum ayagu laa yashcuruun aanay dareensanayn aanay ogeyn oo arrinta dhici doonta ay safri doonaanay guuldarrada iyo balaayadu markay qabsan doonto halkii wuu ku safray ceelkii ma liqin iraadada ilaahay sidii unbay arrintu u dhici doontaaye dabeete way soo gabaldhacsadeen wajaa-uu waxay u yimaadeen abaahum aabbahood bay u yimaadeen cishaaa cawaysnimo cawayskii bay u yimaadeen yaabakoona xaal ay ooyayaan bay u yimaadeen wajaa-uu waxay u yimaadeen abaahum aabbahood bay u yimaadeen cishaaa cawaysnimo ayay u yimaadeen yaabakoon xaala kownihim baakiin aw mutabaakiina xaal ay iska ohinayaan ayay u yimaadeen waxay doonayaan inay habeennimada u barxaan ila way iska doondoonayaan sidaa darteed baa la yidhaha been haddaad sheegayso habeenkii baa la sheegaa laakiin haddaad maalinta keento markiiba dee waa lagu arkayaa inaad wax isdhaafdhaafinayso qaaluu waxay yidhaahdeen way u barxayaan odayga moogta qaaluu waxay yidhaahdeen yaa abaanaa aabbahayow bay yaa abaanaa aabahayow bay aabbahayow innaa annagu dahabnaa waanu taagnay waanu tagnay bay yidhaahdeen nastabiqu annaga oo tartamayna musaabaqo sami nastabiq annaga oo tartamayna ayaanu tagnay nataraamaa bay culamada qaarkood ku fasirayaan annagaoo dhugtamayna wa taraknaa waxaanu kaga tagnay yuusufa yuusufna waxaanu kaga tagnay cinda mataacinaa alaabtayada agteedaanu kaga tagnay qaydadkii iyadda malaha wixii baa la ag dhigtay wa taraknaa waanu kaga tagnay yuusufa cinda mataacinaa alaabtayada ag ay agteedii baanu kaga tagnay or alaabta si ilaali baa baalay faakadahu waxaa cunay yuusuf addi'bu yeygii baa cunay bahalkaasaa cunay anugu yeygi wax la ydhaha mooji waa di'bi maba joogin baa la ydhaha arladan addi'bu baa cunay wamaa anta adiguna maad ma tihid maad ahaanin bimu'min kii naga rumaysanaya amba noo rumayn doona lahaa lanaa annaga arrintan mid naga rumaysanaya maba adhaan walow kunnaa aanu ahaanaba eh saadiqiina kuwii run sheega walow runba aada nagu taqaanid hore ambaba saadiqiina hadda kuwa ku run sheegaya waaqica xaaladdan iminka jirta taladuf bay samaynayaanoo waxay doonayaan shaygan ay ku doodayaan inay sugaan waad ogtahay inaanaan been sheegi jirin low kunnaa cindaka saadiqiin maxaa saasoo kale wey yaygana cunay balaayadanaa cuntay bay dhahay wajaa-uu waxay way yimaadeen calaa qamiisihi qamiiskiisa xaal uu ku sugan yahay bidam dhiig ayay la yimaadeen dhiiggaasoo kadib been ah isaga laftiisibaaba beenaba wajaa-uu way yimaadeen calaa qamiisihi ay fawqa qamiisihi dheh fawqa qamiisihi khamiiskiisa korkiisa xaal uu ku sugan yahay bidam dhiig dhiiggaasoo kadib been ah ayay la yimaadeen waxay doonayaan inay xujo ka dhigtaan qariinadan shaarkii bay ka soo saareen shaarkii bay marmarinayaan dhiig bay marmariyeen waana dhiig beena culamada qaar waxay leeyihiin sakla waxarbaa intay gowraceen ayay dhiiggiisii marmariyeen markaasay yacquub u keeneen qamiiskii markay keeneen buu arkay qamiiskii oon dee maaragtay qamiis qof lagu cunay aan ahayn ila bahalkani markuu rudhayo marada iyo waxaba uu isku jari lahaa markaa maradiiyo fayooban waxba qabin ayuu keenu yidhi wallaahi biyeygani waxa uu ahaa mid dulqaad badan hadduu yuusufna curay shaarkiisiina uu ka tegey ilaa waa jexjeexi lahaa ma og tahay qariinada qariino ka xoog badan ayaa marka laga hadlayo fi lfiqhi islaami shayga qariin iyagu waxay doonayaan astaan ay xujo ka dhigtaan daliil ay ka dhigtaan markaa qarinaday la yimaadeen mid ka xoog badan baa timi oo ah shaarkii oo dhiig leh laakiin aan wax dildilaaca ah aan lahayn qaala wuxuu idhi bal iska daaya inuu yay cunay bal ma cunin arrintu sidaad sheegaysaa ma aha eh sawalad waxay qurxisay lakum idinka waxay idiin qurxisay anfusukum lafihinnu waxay idiin qurxiyeen amraa arrin bay idiin qurxisay sawalat way qurxisay weeye amba sawalat lakum waxay idin adeecsiisay lakum idinka anfusukum amra fasabrun wa khabaru limubtada'in maxduuf ay fa amrii aniga arrintaydu sabrun waa sabir samirkaasoo jamiil wanaagsan sabir wanaagsan baan sabrayaa waxaa la yidhahdaa waa sabrun laa shakwaa fiih uu iska sabray wax calaa calaa ilaahay mooye cid kale uu cabanayaa ma jirto sidaa daraad baa layidhi sabirka waxaa la yidhaahdaa waa sabirka aanad u sheegan cidna xanuunka ku haya iyo musiibada ku gaadhay naftaadana aanay u adkay maaragtay aanad ku taskiyeynin oo aanad ku ammaanin ma og tahay qisatu caaisha waa garanaysaan qisatu lifkigi radia allahu canha marka waa tiyada laftigeedu saa lahayd wallahi laa ajidu lii walakum mahala ilaa kamaa qaala abuu yuusuf fasabrun jamiil ay fa sabrii arrintaydu samirkaarrankaygu sabrun weeye jamiilu wanaagsan wallaahu allana almustacaan isaga ayaa laga kaalmaystaa calaa maa tasifuun waxaanaad sifaynaysaan waxaanaad sheegaysaanna ilaahay baan ka kaalmaysanayaa oo ka baryayaa inaanu dhab ka dhigin wey yuusuf buu ku jira wa at waxaa timi sayaara socoto ayaa timi maaragtay fa arsaluu waxay direen socotadii wajaa'ad waxaa timi sayaara kuwa safar abaa ah yimi socoto ah fa arsaluu waxay direen kuwii socotada ahaa waaridahum kii u arooraayey waaridahum kii u soo dhaaminayey ayay direen maalintay degeen bay yidhaahdeen war oroodo hebelow inoo soo dhaami wuu arooray fa adlaa dabadeeta wuxuu ku riday ceelkii fa adlaa wuxuu laalaadiyey dalwahu wadaantiisii dawliskiisii buu ceelka ku riday fa adlaa wuxuu ku sii daayay ceelkii dalwahu wadaantiisii amba dawliskiisii yuusuf baa markaas soo qabsaday halkuu biyo ka heli lahaa yuusuf baaba ku lamaan qaala markaa wuxuu yidhi yaa bushraa alla farxaddaydaay buu u farxay alla bishaaradaydaay kaalay xilligaagii baad taagan tahay ay uxduri iska kaale alla bisha uu farxaya yaa bushraa alla bishaaradayda iyo farxadayda iska kaalay hada kani gulam waa inan buu yidhi waa ina maaragtay waa ina nebi waa ina waa nebi ibnu nabiyin ibnu nabiyin ibnu nabiyin kariimun ibnu kariim ibnu kariim ibnu kariim quruxdiisana dee la siiyey adduunyada barkeed ayaa halkuu biyo madow ka filayey waxaa ka soo raacay inan kan yar wuu qarsanayaaba markaa wa asaruu way qariyeen socotadii ho haadaakani hulaam weeye wa asaruu way qariyeen socotadii ho yuusuf bay qarsadeen jaacilihi xaal ay ka dhigeen bidaaca badeecad alaab la iibinaya weeye alaab bidaaca ay ka dhigeen ba alaab la iibinaya bucshurad wa asaruu way qariyeen ho yuusuf jaacilihi xaal kuwii ka dhigay ay yihiin bidaaca alaabba ay ka dhigeen badeecadba ay ka dhigeen wallaahu allana caliim warxaal bay qariyeen allaahu alleh caliim ka ku cilmi badanuu yahay bimaa yacmaluuna waxana ay samaynayaan warba iskama hayaan nebi baa la sitaa boqor doqon doona dadhan xukumi doona nebi dhalay intaba waa la iska iibiyey marka wa sharaw sharaa bimacnaa baaca weeyaan halkan washaraw way iibiyeen kuwii socotada ahaa hu yuusuf waxay ku iibiyeen bithaman lacag bay ku iibiyeen baksin liidata baksin jaban oo rakiis ah ka bedel daraahima shilimo ayay ku iibiyeen daraahima shilimo ayay ku iibiyeen macduuda fara ah fara aad u yar washarow way iibiyeen hu yuusuf bithaman lacag bay ku iibiyeen ka eh, maaragtay baksin jaban oo rakiis ah daraahima shilimo ayay ku iibiyeen dirhamo macduud ah fara ku tiris ah wa kaanuu waxay ahaadeen maaragtay nimankii socotada ahaa min azaahidiin kuwa iskaga tegey bay ahaadeen oo ka dhaqaaqay min azaahidiin kuwa iskaga dhaqaaqay fiihi ay fii yuusufa yuusuf kuwa iskaga dhaqaaqay waxaan qiimaba lalahayn ayuu noqday weeye sidaa daraaddeed bay culimmadu yidhahdaan shay qaaliya ah, qofkanihi wax jaban hadduu siiyo falahu khiyaaru waa ansaxayaa beyciisu bay leeyiin markaa waxaa iibsaday nin boqore ayaa iibsaday oo masar xukumaya wa qaala wuxuu yidhi alladii kii ishtaraa iibsaday hu yuusuf waa kii iibsaday sharaa taa hore waa iibintii bay ahayd wa qaala aladii kii waxa uu yidhi ishtaraa iibsaday hu yuusuf iibsaday oo min misra reer masar ka mid ahaa wuxuu yidhi liimra'atihi haweenaydiisii wuxuu ku yidhi qaaladaasaad ku xidhaysaa liimra'atihi haweenaydiisii wuxuu ku yidhi laguma xidhaayo liimra'atihi u iibiyey <laughs> liimra'atihi haweenaydiisii wuxuu ku yidhi laamu tabliiq baa la idhahdaa ma og tahay ka wuxuu ku yidhi akrimii hagaaji akrimii hagaaji mathwaahu hoygiisa gogoshiisa mathwaahu hoygiisa iyo gogoshiisaba hagaaji casaa an yanfacanaa casaa wuxuu mudan yahay an yanfacanaa inuu ina anfaco ayuu mudan yahaye hoygiisa hagaaji aw amase nattakhida an nattakhida inaynu ka dhiganno ayuu mudan yahay waladaa waladba aynu ka dhigana e inankaa gogoshiisa hagaaji allah wuu badbaadiyey oo deceel buu ka soo saaray wa kadaalika sidaa yuusuf aanu u badbaadinay ee ceelkii iyo dhibaataduu ku jiray aanu uga soo saaray ee maantana nin madaxa aanu ugu gacan gelinnay ayaa makannaa aanu darajo ugu yeelnay amba u sugnay makannaa aanu darajo ku siinay liyuusufa yuusuf fi lardi arlada dhexdeeda aan darajo ugu yeelnay yacni bilaada misra ayaa la mulkisiinaya kaasaanu u gacan gelinay tamkiin waa siin weeye makanna macnaa waxaanu u sugnay liyuusufa fi lardi macnaa darajo ayaanu ugu yeelnay makaana maaragtay kaasaanu ugu yeelnay ilaahay subxana saas u leeyay wafacalnaa dalik annaga ayaa sidaana samayn maxaanu u samaynay linucallima si aanu u baro hu yuusuf si aanu u baro ah, maaragtay min ta'wiili اaxaadiis axaadiista ambar riyada tafsiirkeeda si aanu u baro tacbiirkeeda min ta'wiili اaxaadiis axaadiista ambar iyada tacbiirkeeda cabirka riyada si aan u baro wallaahu allana haalib ilaaha ku adkaada weeye calىa amrihi arinkiisana ilaaha ku adkaada wey arrinkaasuu leeyahy rabbi khaalib buu ku yahay facaalu liman yashaa walaakina ha yeeshee akthara annaasi dadka badankoodu laa yaclamuun ma ogsoona inuu allah sidaa yahay subxaanahu wa tacaala ma ogsoona walamaa markii balaqa uu gaadhay yuusuf ashuddahu adaygiisa markuu gaadhay waa da-dii ilaahay ku siinaya nebinimada ee ashudda adaygiisa markuu gaadhay ee caqli iyo xoog ahaanba uu taam noqday aataynaa waxaanu siinay yuusuf xukma baanu siinay xikmad baanu siinay amba nebinimo ayaanu siinay annubuwa wa cilma ayaanu siinay wa wakadalika sidaanu yuusuf u siinay cilmi iyo xikmad ayaana ambaanu u badbaadinay ayaa najzi aanu ku abaalmarin ayaanu ku abaalmarin doonaa almuxsiniina kuwa samafala yuusuf gurigii buu iska jooga haweenaydan iska ladnaatay baanu la degan yahay uu iskala jooga wadaadow iyadii baaba nebiga alla damaaciyeysee bale waa aafada ay leedahay khulwada iyo haweenay ajanabiga oo guri lala jooga wa raawadat waxaa doontayba waxaa shukaansatay hu yuusuf allatii muraawadadu waa shukaansi waa inay ku noqnoqoto un wey wa waxaa ku noqnoqotay oo amba ka dalbatay ka doontay hu yuusuf allatii tiibaa doontay ka dalabtay huwa yuusuf fii beytihaa gurigeeda uu ku sugnaa ayaa can nafsihi naftiisii ka doontay waraawadat waxay ka dalabtay hu yuusuf allatii ti huwa yuusuf fii beytihaa oo haweenayda eh gurigeeda uu ku sugnaa ayaa can nafsihi bay ka dalabtay waqallaqat way xidhxidhay waa albaabo badan filo dhan bay ku jirtaa ila nin boqoraa qaba markaa guri qura elba qura may xidhine oqallaqat waxay xidhxidhay alabwaaba albaabadii bay xidhxidhay wa waxay tidhi hayta kaalay laka adigaa lagula hadlaya laamka laamu tabyiin baa la yidhaahdaa laamu tabyiin baa la yidhaahdaa macnaa wuxuu caddaynayaa ma arkaysaa khiaabka alkhidaabu laka adiga ayaa la hayta kaalay laka aqulu laka manaa adigaan ku leeyahay bay ka dhiganta laka alkhitaabu laka manaa hadalku aduu kugu socdaa sidaasay tihi qaala wuxuu ihi macaad allah ilaahay baan ka magan galay bu maaragtay ilaahay baan ka magan galay hiitana waa la akriyaa ilaahay baan ka magan galay qaala wuxuu ihi macaad allah acuudu billaahi macaada ilaahay baan ka magan galay inahu alleh daba damiir mid babeel baynu u celinaynaa inahu alle inahu alle rabbii rabbigay weeye axsana wuu hagaajiyey mathwaaya hoygayga ayuu hagaajiyey inahu in alamra washaaniya laa yuflixu ma liibaanaan aldaalimuuna kuwa daalimiintahay ma liibaanaya amba macaad allah ilaahay baan magan gelaye inahu e, ninkan adiga ku qabaa ninkaagu rabbii ay sayidii weeye waa kii ilahaa aniga iibsaday rabbi ninkuu ujeedaa markaa sayidii weeye axsana wuu hagaajiyey mahwaaya hoygaygana sidaanu qiyaameeyaa marka inahuna alabra washaaliya laa yuflixu ma liibaanaan aldaalimuun kuwa daalimiintiihi ma liibaanayaan hituna waa la akriyay ma ogta hitu hitu haddii la akriyo tahaya'tu laka waan isu kaa diyaariyey wey ee wadaadow markaa waan wanaagsanahayo waa wadaad qaariyaho dawlka damac kama galo oo duulkaan iskala joogayaa <laughs> baxsan maysid waa nabiyullaahi ibraahim yuusuf baa la sigay abadan abadan ninka marnaba la joogaya ee haweenka odhanaya afgaan ka badbaado noqonaya intaan la joogo waa arrin aada u khatar badan wey wallaahi laqad hammad way doontay oo way ku hamiday bihi ay biyuusufa bay ku hamiday oo intuu dareenkeedii kacay ayay ficilna samaysay wey wahama bihaa isna wuu ku hamiyey dabci ahaan hamu dabcin maca imtinaacin isagoo markaa iska joojiyey oo iska qabtay wahama biha isna wuu ku hamiyey culimmada qaar baa leh hamiba kama dhicin oo waxa u daliila bay leeyihiin lawlaa an ra'aa burhaana rabbihi la lahama biha oo hamma biha bihaa jawaabta lowlaada ma aha laakiin waxayna tusaysaa bay leeyihiin jawaabta lowlaada ayuunbaa soo noqonaysa bay leeyihiin oo wahama waanu hamiyey biha lowlaa haddaanay ahaanin an ra'aa inuu arkay yuusuf burhaana rabbihi rabbi xujadiisa haddaanu arag hee lahama biha waa u hamiyi lahaa oo markaa wahama biha hamiba kama dhicin bay yidhaahdeen oo macnaha waa iyadoo lagu yidhi oo kale anta haalimun in facalta kada anta dhaalimun in facalta kada yani waxaad tahay dhaalim haddii aad waxaa samayso anta dhaalimun in facalta marka hama bihaa wahama bihaa wuu hamiyi lahaa lawlaa an ra'aa haddii aanu arag burhaana rabbihi rabbi xujadiisa haddaanu arag oo rabbi aanu wax tusin culimada qaarkoodna waxay leeyihin hamigani waa xaggaa waxaa laga hadlayaa dabciga nafta bini aadamka ilaahay wuxuu ku abuuray dareen marka waanu iska joojiyey wa hamu dabcin maca imtinaacin hami wuu yimid laakiin waa hami uu hor joogsaday buu noqday sida qofka muslimka ahiba ee saa'imka ahi markuu sooman yahay haddii uu arko wuxuu jecel yahay sida biyo qabow amba caana amba cunto u arko dabeeto naftiisu intay doonto haddana uu iskaga joojiyo bitaqwa saas oo kale ayay ahayd bay yidhaahdeen walcilmu cinda allah markaa burhaanta rabbi uu arkay ilaahay baa inaga yaqaanaa mufasiriintu aqwaal fara badan bay dareeriyaanay soo taxaane iska ilow markaa nabiy llaahi yuusufna ajar buu ku leeyahay hadduu hamiyey fainamaa tarakahaa min jaraa'i ilahay baa xadiis qusiisa kulahaa min jaraa'i aniga dartay buu uga tegey hamiga haddaad ficil ku dartana waabaad ku cadaab mudanaysaa sida labadii qof isdilaya muslimiinta ahaa tii maqtuulka ahaa rasuulku ku tilmaamay naar gelayo sababtu ku gelayaan ahay inahu xariisun calaa qatli saaxibihi kadalika sidaa aanu uga dunay yuusuf xumaanta aanu uga dunay amba kadalika sida aanu yeelnay xumaan maaragtay u tusnay xujo cad ayaanu u samaynay amba facalnaa kadalik kaas ayaanu samaynay ay kadalika sidaasi amba alamru arrinku kadalika sidaa wey maxaanu sidaa u yeelnay linasrifa si aanu uga leexino canhu yuusuf si aanu uga duno suua xumaanta si aanu uga duno iyo walfaxshaa'a sinada ay facalnaa dalika annagaa samaynay maxaanu u samaynay linasrifa si aan uga leexino canhu yuusuf asuu'a xumaanta iyo walfaxshaaa tafoolxumada badan waa sinada eh inahu yuusuf min cibaadina addoommadayada ayuu ka mid ahaa almukhlasiin ismu mafcuul qiraa'adan inoo taalla almukhlasiina la doortay amba almukhlisiin haddii la akhriyana ilaahay cibaadada u badhax tiray wey yuusuf iyo iyadii aqalkiibay isku haystaa ila albaabadii u wada xidhatay ma arkaysaa way ku foogan tahay wastabaqaa waxay boobeen wastabaqaa waxay boobeen albaaba albaabka ayay boobeen amba ila albaabi albaabka ayay u baratameen waqaddad waxay dilaacisay qamiisahu shaarkiisii ayay dilaacisay min dubur xagga dambe ayay ka dilaacisay shaarkiiba ka jeexday wa alfayaa waxay heleen oy la kulmeen sayidahaa ninkeedii ayay kula kulmeen lada albaab albaabka agtiisa ilahay baa sinadii ka duwaya lada albaabi albaabka agtiisa laa khatar ba way gufsan lahayd ba hadday doonto qaalat markaa waxay tidhi way ku rogaysaa haddana ma og tahay qaalat waxay tidhi markay aragtay odaygiiba meesha taagan maa jazaau man qof abaalkiisu ma ahaanin maa jazaau man qof abaalkiisu ma ahaanin araada doonay biahlika ehelkaaga la doonay suu'a xumaan abaalkiisu ma nin wax kale ilaa an yusjana in la xidha mooyaane man bay ka cabirtayoo kan may odhan ma og tahay weli hawshay kusii wataa waxay doonaysaa inay u hanjabto weli ay sii jilciso ah, maa jazaau man mid abaalkiisu ma nin araada la doonay biahlika ahalkaaga suaa xumaan ilaa an yusjana in la xidha mooyaane aw cadaab cadaab mooyaane aliim ay mulim wa xanuujiya mkiin halkanuu iska joogaa mishkiin yar wey qaala wuxuu idhi hiya ayadaa raawadatnii iyada ayaa iga doontay can nafsii naftayda iyadaa iga doontay wa shahida waxaa marag furay shaahid markhaati min ahlihaa ehelkeeda ka mida ayaa marag kacay cidduu doonayaba ha noqdo waa qofuun xadiidka tilmaamaya afarta yaryaruu ku jiraa daciif wey afar baa caruurnimada ku hadlay xadiiskii ahaa wa shahida waxaa marka kacay shaahid mid mara kaca oo min ahliha muxuu yidhi shaahidkani in kaana hadduu ahaaday khamiisuhu shaarkiisu amba khamiiskiisu qudda mid laga jeexay majhuul buu ku beraysaya iminka balay qudda mid laga dilaaciyey min qubul xagga hore haddii laga dilaaciyey fasadaqat run bay sheegtay wa huwa isaguna min alkaadibiin dawa iska qabato kalarkay qabatay wey min alkaadibiin haye wa in kaana hadduu ahaaday kamiisuu shaarkiisu qudda mid la jeexay min dubur xagga dambe fakadabat been bay sheegtay wa huwa isaguna min asaadiqiin qariinada weeye waa qariina qariin wax ku xukumaya astaan ayaa meesha taalla ma og oo markaa masaa'il fara badan baa qaraa-inta lagu xukumaa shareecadaba haddaad reerus u hoyeeto kambalka iska fadhiisato guri oo dabeeta kuray yar oo caruuro guriga jooga uu kuu keeno raashin la yaab leh maxaad samaynaysaa da waad iska cunaysaa walow qofkii reerka lahaaba yaanu ku imanine waxaad garanaysaa in qarinaad ku garanaysaa haddaad weligaaba inan aad damacday aad guursato inanu lagu guuriyo weligaana aanad arag laakiin nikaaxi dhacay dabeeta guriga ay kugu soo gasho low idhaha tanun bay ahayd ayada lafteedan taas maad ku camal faray qariinatu nikaax fakadabat wahuwa min asaadiqiin falamaa ra'aa markay arkeen falamaa ra'aa markuu arkay ninkeedii sawjuha falamaa ra'aa markuu arkay qamiisahu maaragtay qamiiskii yuusuf qudda in laga dilaaciyey min dubur xagga dambe qaala wuxuu yidhi innahu arrintan aad samaysay innahu arrinkaagani min kaydi kunna shirqooladiinna ayuu ka mid yahay haddaad haweenka tihiin min kaydi kunna shirqooladiinna ayuu ka mid yahay ina kaydakuna walee shirqoolkiinuna haweenow cadiim mid weyn weeye war hataa mararka kale waxa lagu leeyahy waa iska masaakiin oo ilan taatika iyo qorsho taasaa lagu dhufan karaaye oo xeeladoodu ma furan maaha oo dee mutlaq ah laakiin kaydkoodu waa xaggan kale baa lagu leeyahay ayay halkay maaragtay imtixaankan iyo beladan khatarta sidan kale weeyaan bay yidhaahdeen ina kaydakuna cadiim haye iyadii wuxuu ku yidhi naade waa shirqoolkiinii waa mukurkiinii waxani waa mukurkiinii yuusuf yuusufna wuu ag taaganya yuusuf yaa yuusuf qul yar buu u yeedhay yuusuf yuusufow acrid ka hadh ka jeeso can haadaa kan iskaga hadh ha sheeg sheegin wastakfiri iyaduu la hadlayaa markaa ya-da muanasat lmukhaadaba wastakfiri lidembik wastakfiri adiguna dembi dhaaf ka dalab rabbiga lidembika dembigaaga dartii rabbi dembi dhaaf u weydiiso inaki adigu haweeney yahay kunti waxaad ahaatay min alkhaadi'iina kuwa gebsan ee lunsan baad ahaatay lidambiki lidambiki macnaa dembigaaga allo u weydiiso maarata dembi dhaafi lidambiki u weydiiso inaki adigu kunti waxaad ahaatay min alkhaadi'iin kuwa lunsan ee gebsan haye wax kalaba mu odhanin kiiradaaba iskaga yareed bay leeyihiin odaygani bilaahinaasu ahaa yidhaahdeen mawti dad badan bay dadka qaarkood jaraaxeeyeen anigu ma soo raro laakiin tafaasiirta qaarkood ardulmisra iyagoo wax ka sheegaya ku arkaysaane aniga shaqaday maaha waydun arki wa qaala wuxuu yidhi wa qaala waxay yidhaahdeen niswatun haween waxay yidhaahdeen fi lmadiinati magaaladii masar ku sugnaa maxay yidhaahdeen ay ku xanteen imra'at alcasiiz boqorka haweenaydiisii imra'at alcasiisi ninkii wasiirka ahaa haweenaydiisii turaawidu maad mudaaric bay kaga dhigayaanba turaawidu waxay doonaysaa turaawidu waxay ka dalbaysaa fataahaa addoonkeedii sidaasay yidhahdeen fataahaa addoonkeedii ayay can nafsihi ka dalbaysaa qad shakafa wuu galay waa bogu dilaaciyo ee shaqafka waxaa la yidhaha wadnaha garkiisa xuubka wadnaha saaran qad shakafa wuu galay haa iyada xubbaa xagga jecla jacaylka ay xubbaa xagga jeclaanta ay shakafa xubuhu jacaylkiisa ayaa wadnaha jeexay bay yidhaahdeen shaqafku waa qalbiga marka xubbana waa tamyiisun muxawalun cani lfaacil qad shaqafa wuu bog dilaaciyey amba boga ayuu ka jeexay wadnaha haayadi xubba xagga jacaylka inaa anagu haddaanu haweenkan haybayn lanaraahaa waxaanu ku arkaynaa fii dalaal baadinimo inay ku sugan tahay mubiin cad haye warkii baa soo gaadhay falamaa samicat markay maqashay bimakrihinna makrigoodii iyo xantoodii markay shirqoolkoodii markay maqashay arsalat way u cidirtay ilayhinna ayagii haweenkiibaabay u yeedhay arsalat way u cidirtay ilayhinna haweenkii wa actadat waxay u diyaarisay lahunna haweenkii waxay u diyaarisay muttakaa fadhi bay u diyaarisay muttakaa fadhi wax lagu dangigsado lagu juqilaystay iyo cunto ayay u diyaarisay gogol iyo cuntaba wa aatat waxay siisay kulla waaxidatin mid kaste oo haweenka katad waxay siisay kulla waaxidatin mid walba oo minhunna haweenka ka mid a sikiina midi bay siisay wa qaalat waxay tidhi markaa yuusufna halkanay soo gelisay wa qaalat waxay tidhi ukhruj ku soo bax yuusufow calayhinna haweenkanay gogogsha u dhigtay calayhinna korkooda ku soo bax halkay gelisay inbuu murh soo yidhi markaa falamaa ra'ayna markay arkeen hu yuusuf markay arkeen akbarna way weynaysteen wax weyn buu la noqday akbarna way weynaysteen laba tafsiiroo layaab laa jira iyana adiga raadsan doona waqadacna way jarjareen hunna haweenkii waxay googooyeen mid waliba sida yuusuf ugu maqnayd aydiyahunna gacmahoodii bay jarjareen mid waliba siday wax u isna ugu maqnayd bay jarjartay wa qulna waxay yidhaahdeen xaasha lilah xaasha lilah xaasha allahina waa laakhir xaasha lilah ilaahay baa xumaan oo dhan ka hufan bay yidhaahdeene maa haadaa kani ma ahanin bashara qofba in haadaa maa haadaa kani ma ahanin ma ahanin wax kale ilaa malag malag mooyaane kariim wanaagsan wallahi waa malag wanaagsan kan waa malaa'ig bay yidhahdeen qaalat markaa waxay tidhi markii arrintani dhacday qaalat waxay tidhi fadaalikuna kii naasi ka aad aragteene layaabkanihi alladii kii weeye lumtunanii aad igu canaananayseen fiihi na waa ninkaa igu canaananayseen ma aragta waxaan arkay wallaahi laqad raawadtu aniga ayaa ka doonay hu isaga can nafsihi anigaa ka doonay fastacsama waanu iska ka ilaaliyey waa shaahid fastacsama waanu iska ka ilaaliyey wawallaahi baan ku dhaartae lain lam yafcal ismaba oga lain lam yafcal haddaanu samaynin maa aamuruhu waaan maa maladii midka aamuru aan amraayahu isaga haddaanu samaynin layustananna waa la xidhi oo waa la xidhi walyakuunan wuxuu ahaanu ahaan min asaakiriin kuwa la duleeyey mid ka mida weliba way ku wadaan umadax marsan yihi ma ogtay car ha yeeli waayo bay haye iska yeel bay yidhahdeen mi mufasiriinta qaar soo radaa waar iska yeel waxaa ku leedahay ilaahay baa inaga og qaala wuxuu yidhi rabbi rabbigayow markaa yuusufna qaala wuxuu yihi rabbi rabbigayow azijnu xadhigga ayaa axabu loogu kalgacayl badan yahay ilaya xaggayga mimaa kii xadhigga ayaan ka jeclahay yadcuunanii ay igu yeedhayaan ilayhi isaga axabudaas siiqatu afcalkaasi laysat calaa baabihi in lay xidho ayaan ilaahay oo jeclay buu yidhi wailaa tasrif wain iyo laadii weeye in badan bayn soo marray wailaa tasrif haddaanad ka duwin allow canii xaggayga haddii aanad iga leexin canii xaggayga haddaanad ka duwin kaydahunna haweenkan shirqoolkooda asbu waan u iilan ilayhina xaggoodan u iilan inay khatar yihiin baad garanaysa asbu ilayhina xaggoodaan u iilan doona u baydhi wa akun markaa waxaan noqon min aljaahiliin kuwa jaahiliinta mid kamida ah ayaa noqon doona fastajaaba lah dabeeto waxa uu ajiibay rabbuhu rabbigii ayaa baryadii fastajaaba ay faajaaba wuu u jawaabay lahu isaga wuu ajiibay rabbuhu rabbigii oo fasarafa wuu ka duway canhu ay can yuusufa kaydahunna haweenka makrigoodii iyo shirqoolkeediibu ka duway inahu alla huwa asamiic allaha maqalka badan weeye ee baryada addoommadiisa maqla alcaliim waana allaha cilmiga badan marka nabiyullaahi yuusuf dhinac kale wuxuu ka noqday warajulun dacathu imra'atun daatu mansabin wajamaalin faqaala inii akhaafu allah markaa iska ilaali waa nebi khalwadu sida u khatarta badan tahay waa nabiyullaahi yuusuf بن نبي اللhi يعقوب بن نبي اللhi اسحاaq بن نبي اللhi ibrahيm عليه haddana guriga u haweenayda la joogay ayaa abadan waa dumaro waan iskala joognaa waa dhowrsanaynaa dad wanaagsan oo waxba ismoodi maya haye ma qur'aankay kula subcisaa laa ilaha ilا الlah ya jamaعة abada abada hada laa yجuز laa yجuز ya jamaعة ثuma badaa waxaa u muuqday lahum ayagii waxaa usoo baxay waa qoladii xukumaysay mصra uma badaa lahum ayagii waxaa u muuqday min bacdi maa kii dabadi min bacdi maa ra'aw aayaati shraaci min bacdi maa ra'aw laayaati aayaadka intay arkeen dabadeed saas odhanaysaa uma badaa waxaa u muuqday lahum ayaga min bacdi maa ra'aw laayaati astaamaha iyo calaamadaha intay arkeen dabadeed waxaa u muuqday hee sejino qadar faacilkaa sejino xidhidiisa ayaa u muuqatay yuusuf la oo weliba waxay yidhaahdeen wallaahi baanu ku dhaaranay layasjununna waa la xidhi oo way xidhi oo way xidhi hu isaga xataa xiin ilaa muddo laeg saasay ku dhaarteen layasjununna waa la xidhi oo way xidhi hu isaga xataa xiin ilaa laga gaadho saasay ku dhaarteen markaa yuusuf la xidh dam dumarkii baa laga xidhay waa khayr casa an takrahuu shay-an wahuwa khayru lakum wadakhala waxa galay macahu ay maca yuusufa assijna jeelkii waxa galay fatayaan laba dhallinyaro abaa gala iyana shaqaale ahaa qaala wuxuu yidhi axaduhumaa midkood yuusuf oo riyada fasirayay arkeen qaala wuxuu yidhi axaduhumaa midkood innii anigu araanii waxaan is arkaa uun acsiru anigoo miiraya khamra khamri anigoo miiraya oo tuutinaya un baan is arkaa wa qaala wuxuu yidhi alaakharu kii kalena إني anigu araanii waxaan arkaa oon is arkaa axmilu anigoo sida fowqa ra'si madaxayga dushiisa anigoo ku sida khubsa laxoox anigoo kusuga oo ku sida khubsigaasoo ta'kulu ay cunayso addayru haadi minhu ay min ra'si ay ka cunaysaan minhu min alkhubsi ay wax ka cunayso noo sheeg bay yidhaahdeen nabi'naa noo sheeg bita'wiilihi riyadan tafsiirkeeda bita'wiilihi kaa la soo sheegay tafsiirkiisa bal noo sheeg innaa anagu naraaka waanu aragnaa yuusufow min almuxsiniin kuwa muxsiniinta inaad ka mid tahay baanu ku aragnaaye noo fasir bay yidhaahdeen allama iska aamusaa midkay dambe qaala wuxuu yidhi arrin kalaabuu usii sheegay laa ya'tiikumaa idiin iman maayo laa ya'tiikumaa idiin iman maayo dacaamun cunto idiin iman mayso طacaamkaasoo tursaqaanih idinka la idinku arsaaqaa idiin iman maayo ilaa se hadday cuntaba la idiin keeni doonaan baa idiin imanayso naba'tukumaa waan idiin sheegi bita'wiilihi cuntadaa laydiin keenay xaqiiqadiisa ayaan idinka warramiyo intaan laydinba keenin ayaan idin odhan doonaa cuntada noocaasa idiin iman qabla an ya'tiyakumaa balaag qabla an ya'tiyakumaa intaan laydiin keenin ayaan idin odhan doonaa maanta qadadiinnu waxaa shay noqonaysa daalikuma kaasina kaan idinka warramayaana mima tiibuu ka mid yahay callamanii uu i baray rabbii rabbigaygu ii baray inii anigu taragtu waxaan ka tegey millata qowm qolo diintood baan iskaga tegey millata qowmin baan ka tegey laa yuuminuuna aan rumaynayn billaahi alleh oo wahum ayagu bilaakhira aakhirana hum kaafiruuna kuwii ku kufriyey ah watabactu waxaan raacay millata aabaa'i aabbayaashay diintoodii baan raacay watabactu waxaan raacay millata aabaa'i aabbayaashay diintoodii baan raacay ibraahiima ah aabbayaasha ku bayaan oo isxaaqa ah wa yacquuba ah maa kaana lana haddaanu nahay duulkaa weyn maa kaana lana annaga nooma ahaanin an nushrika oo bimacnaa annaga noomama banaana an nushrika inaan u sharig yeelno bilaahi alleh min shay shayna inaan ugu sharig yeelna daalika tawxiidkaasi rabbi keligii la caabudo loo sharig yeelina min fadli illaah ilaahay fadligiisa ayuu ka mid yahay calaynaa korka iyaga rabbi uu yeelay wa cala annaas waa tawxiidku waa fadli wa cala annaas dadka korkoodana ilaahay uu yeelay walaakina akthara annaas ha yeeshee dadka badankoodu laa yashkuruun ilaahay uguma mahadnaqaan nimcatu tawxiid caqiidadoon kaa xumaanini waa raganimo wey markaasuu usoo markaasuu haddana tawxiidku u sheegaya wixii o dhan wuxuu kaga faa'idaysanayaa riyadiisana ay weydiiyeen markaasuu hordhac uga dhigay inuu alle ku xidho yaa saaxibayi sijni yaa saaxibayi sijni jeelka labadan igula saaxiibayow waa muhane eh yaa saaxibayi sijni jeelka labadan igula saaxiibayow aarbaabun ma rabbiyo mutafariquuna kala tegtagsan ayaa khayrun khayr badan am illah mise alleh alwaaxidu kelida ah alqahaar addoommadiisa muquuniya kee ayaa khayr badan allah weeye maa tacbuduuna caabudi maysa min duunihi alla sokodi ilaa asmaa'a magacyo mooye wax kale ma caabudaan magacyadaasoo samaytumuu aada magacowdeen haa magacyadaba antum idinka iyo wa aabaa'ukum waa magacyo uun maa ansala allah taasoonu alla u soo dejin bihaa asmaadaasi bihaa amba cibaadadeedaba min suldaan xujo cad ood ku caabudaan in ilxukmu xukunku ma ahaanin amba maba ilا لlah alla mooye cid kale uma sugnaan in اlxukma im اlxukm ilا lilah haye waa ma qabsan jireen akhirkeeda khawaarijtu amara rabbi wuxuu faray anlaa tacbudu inaydaan caabudin ilaa iyaah isaga mooyaane daalika kaasi rabbi keligii in la caabudo tawxiidkii weeye adeer wax kale u qaadan tawxiid unbaa diina daalika kaasi rabbi keligii in la caabuda addiin kaas ayaa diin ah alqayimu toosan walaakina akara annaas ha yeeshee dadka badankoodu laa yaclamuun mar hadduu tawxiidiid yahay oo aanu tawxiidka muhimmadda aanu siinin adeer daacina maaha e iskaga dhaqaaq yaanu ku duufsan yaa saaxiibayi sajni jeelka labadan igula saaxiibayow riyadoodii buu u noqday ama axadukumaa midkiin fayasqi waa labadii addoon fayasqi wuxuu waraabin doonaa rabbahu sayidahu weeyaan markaa rabbahu kii lahaa sayidkiisa ahaa addoon buu ahaaye ka kuleh rabbahu sayidkiisa ka madaxdiisa oo wuxuu siin doonaa cabsiin doonaa khamraa khamri buu waraabin doonaayo adiga jeelkaa lagaa sii dayn doonaa shaqadaadii baad ku noqon ninkii ku lahaa baad khamriga u miiri doontaa wa ama alaaakharu ka kale fa yuslabu waa la deldeli fataakulu waxaa cuni addayru haad ayaa min ra'sihi waa dayr ayaa min ra'sihi madaxiisa wax ka cuni doonta wey qudiya alamru si aan riyadii la odhan ka daa wax kale ku fasir qodiya alamro arrintiina waa la dhameeyey alladii amarkii fiihi isaga dhexdiida dhexdiisa tastaftiyaani aad ka caddaynta doonayseen aad ka fatwa dalbayseen tastaftiyaani aad ka fatwa dalbayseen waa la dhameeyey bes hadalka joojiya lagu bax midba wax sugay wa qaala wuxuu yidhi markaa yuusuf liladii kii wuxuu ku yidhi danna uu yaqiinsaday yuusuf annahu kaasi naajinkii badbaadaya inuu yahay minhumaa xaaluu ka mid yahay labadan wa qaala wuxuu idhi yuusuf liladii kii wuxuu ku yidhi danna uu yaqiinsaday annahu isagu naajinkii badbaadaya inuu yahay minhumaa labadooda xaaluu ka mid yahay yuusuf baa fariintan u soo dhiibay udkurnii waarniyow isheeg buu yidhi cinda rabbig rabbigaa agtiisa igu sheeg ninka ku leh markaad u tagto warninkaasaa dulmi iyo gardarro ku xidhan dheh sidaa ku dheh haye iskaba ilowkiina fa ansaa waxa ilowsiiyey hu kii badbaaday ashayطaanu shaydaan baa ilowsiiyey dikra rabbihi ay dikra yuusufa yuusuf sheegiddiisii buu ilowsiiyey cinda rabbihi kan le agtiisa uu ku sheegi lahaa amba waqaala wuxuu yihi yuusuf liladii kii wuxuu kuhi danna uu yaqiiniyey annahu isagu naajin kii badbaadi inuu yahay minhumaa xaaluu ka mid yahay labadoodan udkurnii ixus cinda rabbik faansaa waxa ilowsiiyey hu yuusuf ashayطaanu baa ilowsiiyey dikra rabbihi rabbigii xusidiisa marka xagga kale ayuu in yar u janjeersaday falabitha dabadeed wuxuu ku nagaaday fi sajni jeelkii bidca siniin sanado dhowr ah toddoba sanadood sida xadiisku ansaxay wey bidca siniina buu ku nagaa halkii buu ka jaaleeyey boqorkii baa riyoon doona riyadaasuu kaga baxay wa qaala almeliku boqorkiibaa wuxuu yidhi innii anigu araa waxaan arkay sabca baqaraat amba lo toddoba neefa baan arkay sabca baqaraatin lo toddoba-a ah baan arkay toddobadaasoo simaanin shilshilis buurbuuran baan arkay toddobadaasoo yaakulu ay cunayaan hunna toddobadii si ceeshishlaaba sabcun toddobii ay cunayso cijaaf weyd ihi toddoba socoo shilshilisoo baruur la kicila ayuun baan arkay toddoba lo'ah oo kici kara oo cunaya uun kuwii sabcun cunaya ija sabcun ay cunayso toddobadaasoo yaakulu ay cunayso huna ayaga sabcun ay cunayso cijaaf wa sabca sumbulaat sabuullo toddoba a ah baan arkay toddoba madax wa sabca sumbulaatin sabuullo amba madaxyo toddoba oo hadhuur baan arkay khudrin qoyan oo dooga ah iyo wa ukhara kuwo kale toddoba kale iyo wa ukhara toddoba kale yaabisaatin oo qallalan iyana ee yaa ayuha almala'u qoom yahow aftuunii ii caddeeya yaa ayuha almala'u qoom yahow niman iyo wakhyaartaahi aftuunii iga fityoodoo ii caddeeya fii ru'yaaya riyadaydan in kuntum haddaad tihiin liru'yaa ruyada tacaburuuna kuwa cabira oo fasira tacaburuuna kuwii cabira ee fasira qaaluu waxay yidhaahdeen haadihi tan aad ku riyootay algaahu axlaam waa riyo urursigeed waxuun baad iska soo urursatay aladgaahu waa jamcu diqtin waa xashiishka adgaahu axlaam riyo xashiishkeed weeyi riyooyin baad iska soo urursatay wamaa naxnu anana ma nihin bita'wiili alaxlaam riyada dhadhabka ah ee maaragtay khayaalka iska caalimiin kuwa caalimiin ku amaanan ahanin wa qaala wuxuu yidhi marka kiibaa xasuusanaya waktigaa toddoba sanood dabadood buu xasuusanaya wa qaala aladii kii wuxuu yidhi najaa badbaaday oo minhuma amba toddoba dibugu sii jiraya wa qaala aladii kii wuxuu yidhi najaa badbaaday ee minhumaa labadii riyooday ka mid ahaa walxaal wuxuu yidhi idakara uu xasuustay bacda umma bacda umma muddo dabadeedu xasuustay ana aniga ayaa unabiukum idinka warrami doona bita'wiilihi riyadan tafsiirkeeda eh ee fa arsiluun idira waan aniga ama bixiya jeelkii idira yuusuf la dir yuusuf waa soo gaadhayba yuusuf yuusufow ayuha sidiiq kii runta badnaayow ayuha sidiiqu kii runta badnaayow aftinaa nooga fityood oo noo caddee fii sabci baqaraatin lo toddoba a nooga fityood simaanin oo shilshilis toddobadaasoo yaakula ay cunayaan hunna ayaga sabcu cijaafin toddoba weyda ay cunayso wa sabci sumbulaatin nooga fitiyood fii sabci sumbulaatin toddoba madax amba sabuul khudrin oo qoyan iyo wa ukharu toddoba kale yaabisaatin qalalan lacallii waxaan mudnahay laga yaabaa arjicu inaan noqdo ila annaasi dadkii inaan ku noqdo lacallahum yaclamuun likay yaclamuun si ay u ogaadaan arrintaada eh qaala wuxuu yidhi yuusuf marka tasracuun waxaad beeran doontaan ay beerta bay ka dhigan tahay tasracuun waxaad beeran doontaan sabca siniin sannado toddoba abaad dhulka beeri doontaan da'aba oo israacraacsan ayaad beeran doontaan ee famaa xasadtum waxaad goosataan toddobadaas sannadood ee barwaaqadaa waxa baxa famaa xasadtum waxaad goosataan fadaruu kaga taga humaagaba fii sumburihi sabuulladiisa madaxyada isagoo ku yaalla kaga taga ilaa qaliila in yar oo mimaa kii ta'kuluuna aada cunaysaan mooyaane madaxa u daaya marka waanay xumaanayn oo daaniya iyo waxa lamid aan gelayn bay yidhahdaan culimadu uma dabadeed yaatii waxaa iman doona min bacdi daalika toddobadaa sannadood dabadeed sabcun toddoba ayaa iman shidaad dardaran oo abaar ah toddobadaasoo yaakulna cuni doona maa qaddamtum waxaad u horumariseen lahunna ayaga toddobadii sannadood hor waxaad sii beerateen bay cunayaanoo wax dambe aan kusoo biirayn markaasa sanadi soo oo kale wey ilaa qaliila in yar mooyaanoo hadhaya oo mimaa kii aad maaragtay tuxsinuun aada ilaashateen aada mara kaydiseen qalcadayseen tuxsinuun aad ilaaliseen mooyaane uma yaati waxa iman min bacdi daalika toddobada afar iyo tobankaa sanadood dabadood waa toddoba barwaaqaa toddoba min bacdi daalika waxaa iman caamun baa iman sanad sanadkaasoo fiihi dhexdiisa yuqaahu la waraabin doono amba loo roobayn doono annaasu dadka oo wa fiihi sanadka dhexdiisa yacsiruun ay tuujin doonaan maaragtay iniyaha saliidda iyo wixii la mida wa qaala almeliku markaa boqorkii wuxuu yidhi itunii ikeena bihi ninkaa ikeena riyadan fasiray falamaa jaaa markuu u yimi hu yuusuf alrasuulu rasuulkii ergeygii markuu u yimi ee la jeelka ka soo saar qaala wuxuu yidhi irjic noqo ilaa rabbik war sayidkaagan ku noqo ninka madaxda kuwa ilaa rabbiga ku noqo oo fas'al weydii hu ninka ku madaxda ah maa maxay buu yahay dheh niswa haweenka xaalkoodii allatii haweenkii qadacnaa jarjaray aydiyahuna gacmahooda googooyey ina rabbii rabbigaygu bikaydihinna shirqoolkooda caliimun kii ku cilmi badan buu yahay waraad ninka naagihii warayso ku dheh qaala markaa ninkiina cid buu haweenkii u diray makhadbu kuna shaanigiina iyo xaalkiinu muxuu ahaa id xilligii arrintiinu maxay ahayd raawatunna aad ka dalabteen yuusufa yuusuf aad ka dalabteen can nafsihi qulna waxay idhahdeen xaasha lilah nashahnaam baa allaa iskale oo hufan maa calimnaa kuma ogsoonin calayhi ee calaa yuusufa min suu xumaan kuma ogin qaalat waxay tidhi imra'atu alcasiisi ninkii wasiirka ah haweenaydiisu al'aana hadda ayuu xasxaso caddaaday alxaqu xaqu imikum buu caddaaday ana aniga ayaa raawadtuhu ka dalbay can nafsih naftiisa aniga ayaa ka dalbay wainahu isaguna la min asaadiqiin jeelkiibuu ka soo baxaya dalika ay facaltu dalika buu leeyahi kaas anigaa sameeyey maxaan u sameeyey liyaclama si uu u ogaado ayaan u sameeyey liyaclama si uu ogaado annii anigu lam ahun inaanan khiyaamaynin hu madaxda ii ahaa amba shayidka ii ahaa bilghaybi xaaluu ku sugan yahay maqnaansho iyo liyaclama si uu u ogaado oo kale ana allaha alla laa yahdii inaanu hanuunin kayda alkhaainiin kuwa khaa'iniinta ashirqoolkooda subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta